bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah <clears throat> allahuma wafiqna lima tuxibu watardaa wabacd ayuha alaxiba waxaynu wax ka tilmaamnay mashaakilka ubadka iyo dhallinyarada iyo daa'irteenna inaga haysta ee dhulkan aynu nimi waxaanaynu kaloo wax ka tilmaamnay asbaabihii aynu arkayno in wax ku badbaadi karaan haddaynu la nimaado waxaan jeclahay inaan hal qisa uun tilmaamo oo ka mida qisaska qur-aankana ku soo arooray axaadiista nebiga caleyhi salaatu wasalaamna ku soo arooray qisadani waa qiso la yidhaahdo qisatu asxaabi alkahf eh, qisati asxaabi alukduud dadkii godadka loo qoday la gubay qisadani waxay inoo tilmaamaysaa inaanu bini aadamku quusanin ilmuhuna haddii la traingareeyo inuu isna badbaadi karo waxna badbaadin karo ilmuhuna haddii la traingareeyo inuu isna badbaadi karo waxna badbaadin karo <clears throat> inkastoo waaqicu ama waxayna horyaalla waxa aada u cabsi badan ama weynu yahay ugu horeyn qofka muslimkii ma quusto yasigu waa akhil kufr inuu qofku quusto oo isdhiibo waxay yidhahdeen waa adoo nool inaad dhimato quustu dee waa inaad iska fadhiisato inaad istirahda waxbaa lama qaban karo dan adigoo weli naftu kugu jirtay kaa baxda ilan waxaad rumaysata inaad waxbaba qaban karin jas xaggii laysaga socdo uun inaad adna ka ahaato ma aha wax qof muslima lagu yaa qofka muslimka quus xadbuu nebi maxamed gaadhsiiyey caleyhi salaatu wasalaam marka inuu iyo nusuusta badan ee ya-siga gaalnimo ama kufri ama waxaa lamida ah ka tilmaamaysa marka ka nimaadno wuxuu nabigu leeyahay xadiiska maalan saxiixi ladabi lmufradka ku qoran in qaamat isaaca wa fii yaddi axadikum fasiila hadduu qiyaamuhu dhaco buu nabigu leeyahay qiyaamaha digdigtiisa aada maqasho adoo gacanta ku haya fasiila fasiilada waxaa la yidhaahdaa geed abqaalka timirta timirta intaa geed yar la gooya la abqaala geedkaa yara timireed haddaad gacanta ku hayso oo qiyaamihii xagga ka soo dhacayo nebigu wuxuu leeyahay fain istaaact fain istataaca anlaa taquuma saaca xataa yuqrisaha falyaqrisaha haddaad awoodo inaad beeri karto intaa qiyaamahaasi dhicin beer buu nebigu leeyahy oo qiyaamaba dhacaya ayaa cuni doona talo yaa ka dambayn doona waxaa la tilmaamaya qofka muslimka ahi inuu ajar shaqaysto oo qof waxqabad le uu noqdo walow darfigu haba yaraadee wakhtigu kooban ba ha noqdee even doo aan cidiba geedkan u hadri in uu qiyaama ku dhici doono haddana qofka muslimkaah inuu qof productive yahy qof wax qaban kara inuu yahay qof wax bedeli kara inuu yahay qof aan nolosha isdhiibin inuu noqdo qisada marka hore duuduub haddaanu tilmaamo sida axaadiista saxiixu muslim iyo tirmidi iyo nisaa iyo keyrkoodba kusoo arooray waxaa nabigu tilmaamaya boqor baa jiray boqoradii hore ka mid ah qur-aanku inta badan ama nusuustu inta badan ma tilmaamto qisaska sidan bini aadamku sheekada u qoro bini aadamku wuxuu ihtimaam siiya qofka magaciisa wakhtigu meeshuu ahaa goortay qisadu dhacday magaaladii ay ka dhacday waxaasi muhimka maaha qur-aanka iyo sunnadu markay inta badan ka waramayaan waxay ka waramaan qisadu namuuda tusaalaha ay tahay meesha tusaalaheedu ku jiro ayankan qofkii ay ku dhacday qof magacu doona ha yeesho magaaladu magaaladay doonto ha haato waktigu waktigu doona dhacdadan inay sidaa u dhacda qiimo samaynaysaa amaa afraaddii samaysay wax badan lagama waramayo nabigu leeya dadkii idinka horreeyey boqor baa kamid mid ahaa boqorkaasi wuxuu lahaa sixiroole sixiroolihiisii baa gaboobay dabeetna wuxuu waan gaboobo waxaa laga yaabaa inaad jashaydii dhowdahay waxaad ii keentaan wiil yar oo fahima yacni hore wax u fahmaya oo fatin ah intelligent ah oo laqin ah yacni daakiradiisu fiicantao wixii loo laqimo qabanaya saddex eray baa meeshan ku jira boqor saaxir iyo wiil boqorada daalimiinta inta badan haddii aanu ilaahay xoog ugu xidhnayn bini aadamku inta badan heybka uu ka baqaa maqanaha dabeetana wuxuu u adeegsadaa markii aanu ilaahay ku xidhnayn caraafayn iyo faalfaalin iyo waxa kan waxaa laga dadku inay moodaan berigii hore zamanuljaahiligii ee iminka technology alle kuwa technologyga adeegsadaa wadanadan hadda dowladaha waaweyne ka jiraan ayaa caraafiinta iyo kuwa qeybka ka warramaya waxaana guryaha cad iyo guryaha cas iyo guryaha la sheegay dhan waxaan aada ula yaabaya oo ka warramaya jack shiragii xukumi jiray eh, eh, france afariy toban sano ka ahaa ayaa waxay yidhahdeen ceeba hadda lasoo saaraya waxaa ka mid ah niman madmadoobo afrikaanoo kuwa anfaaliyaaba intuu afrika ka keensaday intuu madaxweyneahay oo dhan guriga madaxtooyaday deganaayeen barjetka dowladdana waxay ugu qoraayeen la taliyayaal mustashaariin inay u madaxweynaha waa faaliyaashiisii si dowladdu lacagta u siiso waxay dhahdaan maantadan aynu joogno dunida jaraa-idka iyo wax la iibsada ugu tirada badanle waxaa ka mid a ah kuwa faalka iyo buruujta iyo xidigska iyo waxaa ka warrama marka khuraafada bini aadamku inta badan kama tago haddaanu caqiido saxiixa yeelan walow uu cirka u diro gantaalo waxaa la tilmaamaya xadiidkani markaa boqortooyadaasi inay lahayd niman faaliyaalo waxu sheega faaliyahii waxaa kaloo uu xadiidkani tilmaamayaa dadka ahlu baatilka ahi sayana ugu xidhxidhan yihiin baatilku inuu waaro oo sii socdo kani waa sixirroole baatil wada da-diisina way gaadho wuu dhimanayaa laakiin wuxuu rabaa sixirkan iyo farsamadan inay sii socoto saa daraaddeed ba wuxuu leeyaha doono wiil yaroo caqli badan oo fahmo badan oo waxqabasho badan oo waxaan loo diro oo aan ilaabaynin halay raadiya buu leeya wuxuu rabaa in mabaadi'diisu faafto idan dunidan aynu ku nool aadanaha jooga loolan unbuu ku jiraa mid khayr faafinaya mid shar faafinaya wax cidla iska fadhiyaa waa yaryihiin cid waliba wixii ay rumaysan tahay dawdinka dunidan arkaa qaanuunadu kolba qolada codkoodu soo batee siyaasiyiintu ay ka shakiyaan unbuu sistamka waxbarasho iyo qaanuunada iyo waxa kani uu weecda imka l iyo kuwa kan iyo waxaan maxaa ka dhigay in dowladuhu ka dambeeyaan caynkan waa dadkaa batay dadka waxaan raadinayaa batay cod bay leeyihiin dowladuhu iyo siyaasiyiintu ay ka cabsanayaan oo ay rabaan inay helaan kuwa xuquuqdooda in la siiyo qaanuunka la mariyo kan la mariyo idan bini aadamka dunida ku nooli loolankaasi ku jiraa cid waliba waxay aaminsantahay waxay rabtaa inay meel mariso hore u socdo ninkan sixirooli wuxuu leeyahy markaa wiil yaroo fahmadiisu fiican tahay waxqabadiisuna daakiradiisuna wixii loo laqiban xejinaya ii doona waxaa muuqata in wiilkii la raadiyo lasoo helay dabeetana sixirooli baa loo geeyay inuu sixirka baro wiilkii dariskiisii sidii usoo qaadanaya sixiroole ugu tegayey ayuu meel dhexe wuxuu ku arkay wadaad sawmaca ku jira manka wadaadadan intay bulshada iskaga tagaan raahibiinta noqdo iska cibaadaysta nin wadaadoo sawmaca ku jiro arkay ninkiibuu la fadhiistay ninkiibaa wuxuu sheegay diin xaqa iyo tawxiid iyo buuga warraba ninkii dhalinyarada ha tawxiidkani wuu la fiicnaaday iyo ninkani wuxuu ka waramayo xaggana dee daris iyo iskuol buu ku jiraa looga baahan yahay inuu si fiican u barto wuxuu sameeyey markuu gurigooda ka yimaadee uu kusii socdo sixiroolaha wuxuu la sii yaro fadhiistaa wadaadka xoogaa buu ka dhigtaa dabeetana wuu dhaafaayo wuxuu tagaa sixirooliis iyo wuu kasoo dhigtaa markuu sixiroolaha ka soo noqdo ee uu guriga kusii socdana waa la sii fadhiistaa wadaadka waxoogaa kaluu kasii akhristaa dabeetana gurigoodiibuu tagaa sixiroolihiibaa wuxuu dareemay wiilku inay yar habhabsaamayo wakhtigii dabeetana waa maagay oo inankii waa la dilay reerka laftiisa waxay dareemeen inuu yar habsaamayo wadaadkiiba ku yidhi ni waxaad rabtaan inaan waxaan dhegaystana waan doonayay dee sixirkii iyo gurigii labadiibana dhibbaa ka jirta waa lay tumayaa wuxuu wadaadku ku yidhi sababtay doonaan wadaadadu markay sharxayaan ha u sharxaane markaad sixiroolaha u tagtana waxaad tidhahdaa war guriga ku habsaamay reerkaa yara habsaamiyey marka aad eh, guriga ku socotana qolada guriga waxaad ku tidhahdaa deriskii nala yara dheeraado sixiroolihii ayaan maanta ku habsaamay wiilkii farsamadiisiibuu samaystay dabeetana arrinkiisiibuu iska watay wiilkani waa hulaam af carabiga hulaamka waxaa la ydhaahdaa qofka xaddu tamyiiskana dhaafay buluqana aan gaadhin yacni toddoba jirna waa ka wenyey shan iyo toban jir meelahana ma gaadhin yani waa teenager thirteen twelve ten somewhat like that weeyaan wiilku durustiisiibuu iska qaataa xagganna xaq baa loo dhigaa xaggan kalena baatilkaa loo dhigaa akhiiran wiilkiiyo wixii uu baranayay baranaya ayaa magaaladii bahal baa ku soo baxay xadiiska qaarkood libaax bay ku sheegayaan dabeetana dadka cabsi geliyey wiilkiiba wuxuu yidhi haddaan kala ogaanayaa labadan madraso tawarkeedu sax yahay dabeetana intuu dhagax qaatayba wuxuu yihi ilaahay waxaan ku weydiisanayaa haddii wadaadkaasi waxa uu dhigaya ay ka khayr badan yahin agtaada lagaga jecel yahay ninkaa kale sixerooli wuxuu sheegayo ila uu dhagaxayga yar ku dil daabadaas buu yidhi ilaahay buu u baryey dabeetana bahalkiibuu dhagaxii ku dhuftay ilaahay waa ku dilay waa dhintay wadaadkii wadaadkiibuu yimi oo buu sheegay maanta magaaladii wax bajiyay bahal dabeetana saasaan yeelo ilaahay baan beriyo dhagaxaasaan ku dhufto waa dhintay wadaadkii inankii wuu tashjiicay wuxuu yihi maanta adaa iga fadli badan waxaanan filayaa in lagu itixaami doono ibtilaa inuu kusoo gaadhi doono ibtilaagaasi maalintu kuu yimaado niyow hay sheegin waxay idhahdaan wadaadkani laba qadiyadood buu ka u sheegay markan mid uu tashjiiciyey qofka bini aadamkii markuu wax qabto ee wax saxa ah uu waliba qabto in loogu mahadnaqo lagu tashjiiciyaaba fiican qofka la qiro inuu waxa ka sameeyey saa soomaliya waa laa shukra cala alwaajib sax maaha waxa saxa ah qofku hadduu wax wanaagsan qabtay in la dhiiri geliyo waxa saxa ah macalinku inuu isku dayo ardaygiisu inuu isaga dhaafi karo ka kori karo ku farxo inaad weligaa dadka luqojibaar ku haysato ad tirahda cidina iyo anigay soo gaadhin meeliinaa hoose marmara oo reerka u wadaade <laughs> idinku maaha sax ee sida saxdahi ah, waxa weeyaan inaad ku faraxdo dadku inuu mustaqbal yeesho intaad adigu garanaysay in ka badan hadday gartaan inaad ku amaado bulshaduna saasay ku horumartaa marka ay hore u socotee dadka hore loo wado idan wadaadkani mar inankii wuu dhiirigeliyey mar kale bay yidhahdaan tawaaduc buu muujiyey oo ah qof isla weyni ka muuqatay waxaan anuunbaa wax garanaya intiina kaleba waxba ogtiin yaana idinka weyno intaa kusoo dhex jiray ma taagna bay leeyiin tawaaduc buu muujiyey waa inaan yar ninkuu leeyahay maanta adayga mar saddexaad bay yidhahdeen wuxuu muujiyey dadka asxaabulxaqa ahi in dunida tan imtixaan ay ku maraan yacni dunidu ma aha daartii abaalmarinta daarta saxda ee abaalmarin waa xaggee waa aakhiro dunidantani waa daaru libtilaa'i walimtixaan markaad imtixaan nooca ka baxdaba mid nooc kale unbaad gelaysa saaad imtixaanada u wado maalin mid dhaqaale maalin mid caafimaad maalin mid waxbarasho maalin mid shaqo maalin mid guur maalin mid caruur saaad uun maalin walba broblem u xalilayse broblem u wado ayay naftu kaaga baxaysaa adduunku markaa waa imtixaan geligiiba nataa'ijta rasmigaana waxaa la helaa marka aakhiro la tago wiilkii ilaahayba si dhaba ah ugu xidhma tawxiidkii iyo caqiidadii fiicnayda loo dhigay waa biyo dhigeen sixirkii iyo wixii waa biyo dhigi waayeen markay tani biyo dhigtay kadib wuxuu noqday nin dadka ilaahay u barya oo ilaahay ducadiisa aqbalo qaar baa u yimaada indhala ilaahay buu u bariyaa ilaahay baa indhaa u bixiya qaar baa u yimaada hanuunno kala qaba ilaahay buu u bariyaa ilaahay baa caafimaadiya magaaladii waa isu tilmaamtay wiilkaa yar hadduu kuu duceeyo ilaahay ducadiisa waa ku aqbalaya iyadoo arrinku halkaa marayo ayaa boqorka nimankii xaashiyadiisa ahaa dadkii ku wareegsanaayee la joogay mid ka mid a ah, ayaa indha beelay wuxuu maqlay wiil yaroo dadka markuu u duceeyo indhu ay baxayaan dabeetana xoolo badan buu soo qaaday wiilkii buu yimo wuxuu ihi waxaasoo xoolaa baan kuu sidaa haddaad labada indhood ii bixiso way ii fiicnaadaan wiilku wuxuu ku yidhi dhegayso anigu indhaha ma bixiya buu yidhi ee dadku hadday ilaahay rumeeyeen baan ilaahay u baryaa ee adigu ilaahay rumee ilaahay inuu rabbiga iyo caqiya ninkani waa wiilkan ha yaraado waa daaciya diin dadka u sheegaya ilaahay rumeeyo aamin buu yidhi markaad qof dhab oo ahlu tawxiid a noqoto aniguna ilaahay baan kuu baryaa in ilaahay indhahaaga kuu soo celiyo ninkii sidii buu yeelay ilaahay buu rumeeyo waa qumanaad wiilkiina ilaahay buu u baryey dabeetana labadii indhoodba ilaahay baa dib ugu soo celiyey wuxuu ku noqday gurigii boqortooyada dib markuu ugu noqday wuxuu u yimi boqorkii baa yidhi waar indhaha ayaa kuu bixiyey boqorkani wuxuu sugayaa isagaa dadka rabbi u sheegan jiray markaasuu yidhi baa ii bixiyey awalaka rabun hayri buu yidhi oo mid aan aniga ahaynba ku rabbiya mid kalabaad rumaysan tahay rabbi wa rabuka allah buu yidhi aniga rabbiga iyo adigaba ilaahay baa inoo wada rabbiya hooy dowladdii mushkilad cusub baa ku soo baxday wuxuu yihi ninkan hala caqaabo waa la toorjargareeyey dabeetana wiilkii buu sheegay wiilkii baa loo yeeday wiilkiiba wuxuu ku yidhi ma wixii aan ku baray ma waxay gaadhay maanta inaad dadka indhaha ugu bixiso alkii sixirka aan ku baray waran sixirna indha kuma bixin buu yidhi dadkan ilaahay baan u baryey rabbigood baan u baryey awalaka rabbun hayri oo adiguna ma rabbi aan aniga ahayn baad leedahay buu yidhi wiilkaaga kani wuxuu yihi ilaahay baa noo rabbiya isna hala toorjargareeya baa la yidhi oo wadaadkiibuu sheegay waxaa la yidhi sartu meesha ka qurantayba waa ninkan wadanka ninka fidmeeyey ee balada dhigay waa wadaadkan sawmacadash ku jira dadkan waxa la weydiiyey ma ka noqonaysaa waxaanad rumaysantay mise waa lagu dilaa wadaadku wuxuu yihi ka noqon maayo hala dila baa la yidhi god baa loo qoday miinshaar hagso ayaa halka laga saaray dabeetana labaa loo kala jeexay aa laga takhalusay ninkii baa la keenay isna odayga indhaa loo fiiqay waxaa la yidhi haye ma ka noqonaysaa adugu may buu yidhi caqiidadu haday degto arag ninkan shalayta gaalka ahaa ee halkan joogay ee maanta iimaan helay wuxuu diidan yahay walow la dilo inaanu iimaankiisa ka noqonaynin dabeetana may buu yidhi isna waxaa la yidhi hala miishaareeyo isna halkaa laga miishaareeyey labaa loo kala jaray wiilkii bay soo gaadhay wiilka dee sixirkii isaga haya uu boqorku sugayay oo ninkii wax la barayay mushkiladan kalena isagaa geystay dabeetana wuxuu intuu niman nimanku daraybu wuxuu ihi qaada waxaa geysaan buurta buurta gebigeeda saara uu biqi doonaa markuu arko godkee waxaad tidhahdaan ama halkaasaa lagaa tuurayaa ama ka noqo waxaa kanaad aad wado way kaxeeyeen halkii bay geeyeen markii dacalkii la saaray ayuu ilaahay baryey markan ilaahay buu ku kalsoon yahay ilaahay ou sharkooda adigu igaga filla buu yidhi buurtii buurtiibaa gelgelantay nimankiibaa ilaahay ka daadiyay askarta ahaa isagiibaa badbaaday oo soo noqday iskamuu tegin wiilkaniyo mays odhan gaalkii ilaahay baa kaa badbaadiya baxso ninkani waa nin diin xambaarsan oo raba bulshada tan inuu bedelo boqorkiiba kusoo noqday ay kan buu yidhi boqorkii wuxuu yihi maya ciidankaan kugu daray ilaahay baa ku fillaaday buu yidhi ciidankan u diyaariyo wuxuu yihi doontaa qaata wiilka nasaara badweynta geeya waxaad tidhahdaa ma ka noqonaysaa hadduu diido badda bartankeeda dhiga buu ku yidhi waa la kaxeeyey baddii baa la geeyey ma ka noqonaysaa baa la yidhi ilaahay oo adigu sharkooda igaga fillow buu kuwiina ku ducaystay doontii baa qallibantay nimankii waa dhinteen isagiina ilaahay waa soo badbaadiyey waa soo noqday boqorkii buu u yimaadana warmeeye buu yidhi raggaa kugu daray ilaahay baa ku fillaaday buu yidhi kuwaana boqoro ma rabtaa buu yidhi inaad idisho haa buu yidhi sidaad ii dili kari lahayd baan kuu sheegayaa buu yidhi dadkao dhan isugu yeedh magaalada degan dabeetana meel markaad isugu weedho aniga tiirka igu xidh kadib qaanso qaado jucbadaydaa leebabka ku jira arooskii uu halka ku sitay xabad kala soo bax ah gantaalkaa yar ama leebkaa kala soo baxa dabeetana markaad qaansada saartan leebka waxaad tidhaahdaa bismi illaahi rabbi lghulaam magaca allaan cuskaday ghulaamka rabbigiiya intaa dhe buu yidhi markaasumaad idili kartaa si kale ood idili kartaa ma jirto dadka muxuu ku leynayay ilaahay baa noo rabbiya soo maaha laakiin nimanka siyaasiinta hadday dantoodu gasho markaana u iska odhanaya dadka wuxuu ku laynayeen eh, oo waxaan wadadii ku dhinteen eh, ilaahay baa noo rabiya buu dadka ku laayay iminkana wuxuu rabaa inuu inankan dilo laakiin dantii waxay ka gashay inuu yidhaahdo maxay bismi illaahi rabbi dadkii oo dhan bu isugu yeedhay meeshii baa wiilkii lagu xidhay sidii uu sheegay buu qaansadii u qaatay dabeetana waa bahashii waa ku riday wuxuu ugu ducaystay magaca allaan u cuskaday oo wiilkan yan rabbigiiya leebkiibuu ku garay halkaasuu kaga dhacay dhafoorka wiilkii yaraa halkiibuu wiilku gacanta saaray waa magaalada dadkii joogay waxay idhahdeen wiilka amar haddii laba dili kari waaye in rabbigii loo cuskada mooyaane aamanaa birabbi lghulaam bay idhahdeen marka annaguna wiilkani rabbigu rumaysanaa ayaanu rumaynay bay idhaahdeen boqorkii baa loo yimi oo waxa lagu yidhi wixii aad ka baqaysay soo maaha inuu diini faafto dadkani diinta rumeeyo tii baa dhacday baa lagu yidhi waxaad ka baqaysa wuxuu yihi waxay yeeshaan magaalada sekad walba godad ka qoda dabeetana dab ku shida xabada dundhiga markay holaacdo guryaha dadka ka soo saaro waxaad tidhaahdaan ma ka noqonaysaan mise waa laydin gubaa wixii ka noqda sii daaya wixii kalena guba dadkii markii meeshii la tubay ee la ydhaa maka noqonaysaa may bay yidhaahdaan ilaahay baan rumaynay waa lagu ridaa waa lagu ridaa akhiiran waxaa soo gaadhay qof dumar ah oo ilmo yar naaska shaksiisanaysa markii ay meeshii timi bay waxoogaa dib isu yara geejisa ilaahay wuxuu ka hadlayay ilmaheedii yaraa waa saddexdii qulaama uu nebigu lahaa iyagoo dharabta saaran bay hadleen nabi ciise kamid a wiilka yarbaa ka mid ah, a ah, jurayj wiilkii looga hadlayaa ka mid a ah wuxuu ilmihii yaraabaa ilaahay ka hadiyey dabeetana wuxuu ku yidhi maxay yaa ummaah isbiri fa innaki cala alxaq hooyoy sabir xaq baad ku sugantay buu leeyay kii naaska nuugay hooyoy sabir xaq baad ku sugan tahay kadib ayaa islaantiina la gubay qisadu wax ka dambeeya laynoma sheegin waa intaa qur-aankaa ilaahay kaga waramay markaa suuraddan la yidhaahdo waasamaai dati lburuuj walyowmi almawcuud wa shaahidin wamashhuud qutila asxaabu lkhduud annaari dati lwaquud id hum calayha qucuud wahum cla ma yafcaluuna bilmu'miniina shuhuud wmaa naqamuu minhum ila an yu'minuu biاllahi alcasiizi alxamiid aladi lahu mulku الsamaawaati wاlard wallahu clى kuli shayin shahiid in aladiina fatanuu اlmuؤminiina wاlmuؤminaat ثuma lam yatuubuu falahum cadaabu jahannama walahum cadaabu اlxariiq in aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat lahum jannaat tajri min taxtiha اlanhaar dalika alfawz اlkabiir ilaahay waa dhaartay samadan burjiga abraajta leh iyo shaahidka iyo mashhuudka iyo yowm lmawcuud saddexdaa waxbaa ilaahay ku dhaartay markuu dhaartay kadib baa ilaahay wuxuu yidhi waxaa la nacdalay oo ilaahay naxariistiisa laga fogeeyey qoladii godadka u saaxiibka ahay markaase haddana la yidhaha annaari daati lwaquud kuwii dabka u saaxiibka ahaa waxaa lagu hurinayo wadta waa goorma id hum calayha qucuud baa ilahay yidhi qoladani waxay ahayn ku dadkan saadiyiinta la yidhaahdo saadiyiinta waxa weeyaan dad ku raaxaysta bini aadamka tacdiibkiisa waa nooc mutaxawish eh, yacni halka ugu dambaysa bini aadamnimadu markay inxiraafto ay gaadho weeyaan inaad daawato bini aadam la cadaabayo eh, riwaayadihii romaniska la dhigi jiriye maxaa la sameeyaa libaaxyaa meel lagu xareeya deetana dad baa loo soo tuuraa waxaa la daawadaa sida maxay wuu googoosanaya libaaxu dadka wuu u la daawadaa ama ninkusu libaax isg waxay dhahdaan toorjarka bini aadamka inaad ku raaxaysataa waa meelaha insaaninimada ugu dambeeya nimankan ilaahay wuxuu ku ceebeeyey gubis qura maaha kuwii dadka gubayay ee marka la gubayana dul fadhiyay baa ilaahay yidhi markhaatiga ka ahaa id hum calayha qucuudun wahum calaa maa yafcaluuna bilmu'miniina shuhuud soo xaadiray baa ilaahay leeyay waxaa kaloo ilaahay ku tilmaamaya dadkaasi wax dembiyo ay galeeneen inay jirin inay maxay ilaahay uun kelinimadiisa rumeeyeen mooyaane qisada tani markaa waxay sheegaysaa kow batalka geesiga qisadan matelaya waa wiil yar waxay tilmaamaysaa insaanku inuu yahay waxa wax bedela hadduu xaqa haleelana xataa hadduu yar yahay inuu wax bedeli karo magaalo dhan iyo dowlad dhan iyo boqortooyo dhan waxa gilgilay ee dadka dhan muslim ka dhigay waa wiil aan weli qaan gaadhin sida qisadani ka warramayso wiil aan weli gaadhin laba qisadani waxay sheegaysaa qofka haddii xaq iyo baatilka si siman loogu bandhigo inuu xaqu koraynayo laba aqoon-yahan baa wiilkan helay oo mid waliba farsamadiisa u daacad yahay garanayana midna sixirkan iyo baatilkan iyo waxaa kanbuu khabiir ku ahaa oo waxbarayo wadankao dhan looga yaqaano inuu yahay saaxirkii boqortooyada ka kalena rahib diinta garanaya buu ahaa fitrada bini aadamku markaa abuurka biniaadamku wuxuu u janjeedhaa xaqa haddii si siman loo soo bandhigo innaga waxayna haysta baynu soo tilmaamnay qeyb dad la tababaray ayaa soo bandhigaya wakti ku filanna waa la siinaya qofka bini aadamkii wakhtigii ugu habboonay wax qaadan karayeyna waa lagu barayaa waa sistamka dowladu siduu socdo qeybteennana cid aan ama aqoon-yahan ahayn ama aan farsamada soo bandhigista la barin ama wakhti ku filan aan la siinin ayaa lagu wadaa waxaanaynu rabnaa inay beratamaan markaasi waxaan leenahay haddaynu systemkan system u dhigmi kara dhinac dhigi karno ama ha noqdo waddankan waxaa la ogolaya iskuulladaada inaad yeelato inaan iskuulla yeelano ama ha noqoto haddaynu iskuulla yeelin kari weyno ama after school iskuullo la furo ha ahaato ama madaaris ha noqoto system qofkan mabaadi'diisa diineed bari kara haddaynuu samayno waxaynu leenahay inuun waa baalans garayn karnaa mushkiladda dhanka kale kaga shubmaysa laakiin innaga waxa weeyaan dhanna waynu kaga shubaynaa dhanna wuu madhan yahay qisadani markaa waxaan usoo qaatay waxa ay tilmaamaysaa haddii si siman qofka wax loogu sheego waa walaqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim waxay u badan tahay inuu raaco maxay xaqa waxay kaloo qisadani tilmaamaysaa qur-aanka qisaska ilaahay kaga waramo dhowr qeybood bay u qoran yihiin qisas gaalyo muslim isqabtaan laga warramay oo markay halkii u dambeysay maraysay ilaahay cuquubo soo dejiyo gaaladii la mariyay muslimkii waa la badbaadiyey laakiin wax kaloo uga sii dambeeya qur-aanku inoogama warramin markaan qisadii nebi nuux nebi huud nebi saalix ambiyadaasoo dhan waxaa laynaga waramay in la isqabtay dabeetana markii halkii u dambeysay gaadhay qoladii gaaleed balaaya ku degtay kuwii dambe la badbaadiyay wax dambe qur-aanku inoogama sheegin waxaa kaloo qur-aanku ka warramayaa qisas la isqabtay dabeetana kuwii gaaleed ilaahay halaagay kuwii muslimiintae soo hadhay dowladnimo iyo cizi iyo xoog iyo ay heleen waa qisadii nebi muuse oo kale reer banu israiil fircoon baa la isqabtay akhiiran fircoon iyo kooxdiisii ilaahay waa halaagay reer banu israa'iilla dowlado waaweyn baa ilaahay u sameeyey oo waxay noqdeen dad sii jira qayb saddexaad buu qur-aanku ka warramayaa ah gaal iyo muslim isqabtay oo muslimkii la laayay oo gaalkii wax ku dhacayna in aan qur-aan ka warramayn qisadan joogno waa dad muslimiina oo islaamay waan wax dembiya gelin wamaa naqamuu minhum ilaa an yuuminuu billahi alcasiiz alxamiid ilahay ku tilmaamayo waan tararis group ahayn cidna wuxu geysan waxna samayna ilaahay rumeeyey iyo gaalays qabatay oo kuwii muuminiinta ha la laayay dabeetana ay ku gebagabowday kuwii gaaleedna wax ku dhacay qur-aanku kama warramayn bale ilaahay wuxuu ka waramaya in aladiina fatanuu lmu'miniina wاlmu'minaat huma lam yatuubuu falahum cadaabu jahannama walahum cadaabu lxariiq kuwii muslimiinta itixaamay muuminiinta imtixaanka ku sameeyey ee gubay ee aan toobadkeenin baa ilaahay ilaahay xilmigiisa bal u fiirso xule haddaad toobad keentaan idinku awliyadaydii waxaa ku sameeyey waa idinka aqbalaya toobadda oo dib soo islaamtaan kuwii wax dhibay ee weliba aan toobad keenin baa ilaahay yidhi kuwaasi waxay leeyihiin falahum cadaabu jahanama walahum cadaabu lxariiq iyana iyo mid laysku gubo cadaab waxgubo bay leeyihiin weli ilaahay xilmigiisa kuwa wuxuu tilmaamaya toobadii u furantay waday diinta soo galaan in ilaahay toobadooda ka aqbalaya qisada xaggeeda kale waxaa ilaahay ku tilmaamaya walow nimanka kan la laayay haddana inay guulaysteen iimaanku bay yidhaahdaan saddex goor buu qofka mu'minkii guulaystaa kow iimaanka markuu qofka mu'minkii hela bay yidhaahdaan wuxuu helaa iطminaan اlqalb wa raaxat اlbaal waistiqaamat اlmanhaj buu helaa bay dhahaan qof qalbigiisu xasiloon yihi warwar iyo walbahaar aan qabin psychologically degan dariiq saxa haya buu noqdaa dunidaynu maanta joogno waxaa ka xanuunada ugu badana maanta dadka biniaadamka ku dhaca waa kuwa caqliga iyo maskaxda iyo neerfaha iyo waalida keena iyo isdilka iyo beliya baaskan iimaanku wuxuu keenaa maxay alaa bidikri illahi tatmainu lquluub iطminaani lqalb iyo raaxat ilbaal psychologically qofku inuu dego inaanay dunidu mashkiladba ku noqono wax weyn la ahayn inuu haysto meeshan uu joogaa inay tahay daaru ibtilaa wa imtixaan qadarka ilaahay inuu kalsooni ku qabo waxaasoo dham waxay abuuray inuu qofku naf ahaan xasilo inuu rumaysanya ariiqii saxaha ah inuu hayo istiqaamat lmanhaj kaasi waa mar waa mar labaadee qofka muminkaee dhabtahay wuxuu helaa bini aadamku iska ammaan jecel jecelyahay in la magacaabo xagga rabbi inuu ka magacaabanyo laga ammaanayo waxaan qur-aan badan ilaahay ku tilmaamaya fadkuruunii adkurkum qofka addoonka ixusa anaa idin xusayabaa ilaahay ku leeyahay haddaad mala xustaan mala-un khayrun minhu baan kaa xusayaabaa ilaahay leeyay meeshaad joogto mala ka khayr badan waxau nabigu tilmaamaya ilaahay qofku jeclaaday jibriil buu sheegaa wuxuu dhaha hebel waan jeclaaday ogow jibriil baa sama u la hadla malaa'igta joogto wuxuu dhaha hebel jeclaada ilaahay baa jeclaaday ilaahay ay dhulka usoo degto la yidhahdo qofka ilaahay baa jeclaada jeclaada idan magac iyo maamuus buu cinda allaahi ka helaa rabu samaawaati walardi baa magac iyo maamuus akhiranna xisaab yasiira iyo jannu helaa maalinta qiyaame in ilaahay u fudaydiyo konton kunoo sannadood maalinabaa kaa dambayso la isxisaabinayo maalintaa xisaabteeda in ilaahay u fudaydiyo abaal markiisana inuu noqdo maxay janno u galo saddexdaa dufcaba waxa la socdo bay yidhaaheen ridwaanullah wa ridallaahi akbar min kulli dalik ilahay inuu reer raalli yahay mar kale qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa qofku waxa ugu weyn haysta waa aqiido waa diin hadduu diintiisu badbaado inuu guushii ugu weyneyd gaadhay hadduu iyada waayana inuu guuldarradii ugu weynayd ay ku dhacday inagu marar badan dadku waxay ka fakaraan ilmahaagu hadduu dhakhtar noqdo lacag helo caynka wallaahi dee waa nin ragownoo istaberiyo waxaad u haysataa inuu guulaystay walow diintaba ha ka tagane hadduu nin iska miskiin oo meelihiisa iska jooga laakiin diintiisa iskaga midtana wallaahi de midna waa wadaad yaroo meelaha masaajidu iska joogjoogaaye waxa dhiba cidna kuma haya laakiin naf badan ma isna wax ma taranse reerkana wax ma tarin yacni nin uun meelahaa iska joogjoogo oo tamartiisu aanay badnayn ayuu muuqday maynu aragnay inuu guulaystay dhakhtarka noqda ee lacagta eengaraynaya laakiin xaqiiqadu waxay tahy ilahay qur-aanka wuxuu leeyahy ya ayuha aladiina aamanuu hal adulkum cla tijaarati tunjikum min cadaabin aliim tu'minuuna biاllahi warasuulih wtujaahiduuna fi sabiili اllahi biamwaalikum waanfusikum dalikum khayru lakum in kuntum taclamuun ygfir lakum dunuubakum wydkilkum janaatin tajri min taxtiha alanhaar wmasaakina طayibat fi janati cadn dalika alfawz اlcadiim waأkhraa tuxibuunaha nasru min allahi wafatxu qariib ilahi wuxuu yihi dadka muuminiinta ee ilaahiyo rasuulba rumeeyey ilaahay tiisa u dirirayow ma idin tusiyaa waxaa ku guuleysanaysaan tijaaro aan khasaaro lahayn oo cadaabka ilahay idinka badbaadinaysa ma idiin sheegaa waxaa la yidhi iimaanka qaato aliya rasuulba rumeeyo ta ilaahay u diriro wakaa maxaa abaalmar u leedeen haddaa saa yeeshaan abaalmarkiinnu waa maxay waa dembigiinoo la dhaafo janno ilaahay idin geliyo guryo oo jannada laydinka siiyo jannada nagaadigoo aad degtaan dhalika alfawz alcadiim ba ilaha yidhi haddaad liibaan weyn rabtaanna kaasba ah baa ilahay yidhi liibaanta weyn kow oo haddaad dunida waxaanu u baahanay inaanu gaalada ka xoog badanno inaanu kan yeelna iyo inaanu guulaysanay arrinkaasi waa xaggee ilahi wuxuu leey wa ukhraa tuxibuunaha nasru min iyo mid kaloo idinku aad jeceshiin oo ah in laydin guuleeyo tan kale waa ukhraa tuxibuunaha weeyaan ma aha main bointkii main pointka waa maxay wainad liibaanto qoladan la gubay ilaahay muxuu yidhi in aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat lahum jannaatun tajri min taxtiha alanhaar maxaa ku xiga dalika alfawzu alkabiir baa ilaah yidhi waa kuwii la gubay hadda kuwii iimaanka laga helay iyo camalka saalixa ahi waxay leeyihin baa ilaah yidhi jannooyin hoosteeda ay biyo dareerayaan wabiyaal war dalika alfawzu lkabiir baa waa kaas baa ilaahay leeyihi guusha weyni waa ka idan waxaa layna barayaa walow la dilay inay guulaysteen walow la dilay oo la gubay waxaa loo dilay sidii ugu fool xumayd inuu qof bini aadama loo dilo qof isagoo nool la kariyey oo la toorjargareeyey ayaa ilahay inooga warramaya haddana waxaa la yidhi kuwaasi waa guulaysteen baa tilmaamaya kuwaasi waa guulaysteen waxaan kusoo koobaya markaa wakhtigu waa iska dhammaad waxaan kusoo koobaya adduunku wax weyn maaha ilaahay gaalada muslimka guuraystiya waxaasoo dhan wuxuu leeyahy laa yaguranaka taqalubu aladiina kafaruu fi lbilaad mataacun qaliil uma ma'waahum jahannam wa bi'sa almihaad gadgadoonka kuwa gaaleed ay dunida iyo dhulka gadgadoomayaan ha ku kadsoomina ba ilahay yidhi war intan aa aragtaan baa ilahay leey waa mataacun qaliil waa bedhbedhsi yar waa raaxa aada u yar uma ma'waahum jahannam wa bi'sa almihaad waar waxa ka dambeeya waa jahanamo baa ilaahay yidhi oo meel gogolna iyadaa u xun meel la galana taasaa u liidataa marka intaan ha ku kadsoomina ilaahay wuxuu leeyahay dunidu ma aha meeshii cadaaladda ilaahay kama dambaystaa laga muujinay dunidu waa daarul ibtilaa waa lays imtixaamaya wanaag baa lagugu itixaamay nablukum bilkhayri wa shari fitna khayr iyo barwaaqo iyo caafimaad waa lagu eegi waxaad ku yeeshay miyaad kusii kibri waa lagu eegay imtixaan kale baqa iyo cabsi iyo xanuun iyo faqri iyo dhib kale waa lagu eegaya tasbir dabeetana saa daraaddeed ilahay wuxuu yidhi walaa taxsabanna allaha haafila cama yacmalu daalimuun inamaa yuakhiruhum liyowmin tashkhasu fiihi labsaar war dadka waan u kaadinayaa baa ilaahay leeyahy ha u malaynina baa ilaahay leeyahy in ilaahay moog yahay kuwa dulmiga sameeyaa waxay wadaan in ilaahay ka qarsoon tahay ha u malaynina lakiin ilahi wuxuu leeyay inamaa yuahiruhum ilaahay jajmentkooda wuxuu dib ugu dhigaya abaalmarintooda dee maalinta abaalmarinta ilahi wuxuu leey inamaa yuwafawna ujuurahum yowma alqiyaama faman zuxzixa can innaari ninkii dadka waxaa loo dhammaystiraya qof walba abaalmarkiisu waa maalinta qiyaama waa suurtagal dadka badh abaalmarkooda wax ka mid ah in dunida loogu soo horumariyo waa suurtagal waa suurtagal dadka qaar ka mid ah ciqaabtooda inay dunida ugu soo degdegto laakiin asalku waa maxay asalku waa yowm alqiyaama sida awgeed qisadan markaan soo koobo laba halun baan anigu uga dan leeyahay midi wax weeyaan inaynu garanno maxaa guuliyo maxaa guul darraa maxaa guula maxaa guul ah, darraa goormaynu ubadkeenu noqdeen kuwa aynu ku guulaysanay goormay noqdeen kuwaynu ku guul daraysanay markaynu naar ka badbaadinno jannana u horseedno waynu ku guulaysanay markaynu taa awoodi kari weyno waynu ku guul daraysanay waa ku guul daraysanay waa inamaa amwaalkum awlaadukum fitnadii bay noqonayaan waa kuwii uu nebi nuux lahaa man lam yazidhu maaluhu wa waladuhu ilaa khasaara mid aan xoolaha iyo caruurtuba khasaare mooyaane wax kale u kordhinaynin mas uuliyaddeenni waa gabaynaa ka labaadna waxa weeyaan war haddaynan meeshan ka tegaynin oo sixirkan joojinayn gebigiiba waa inaan dhulkeenna islaamkiiyo wixii tagaynin we should waa inaanu yeellaa inaynu wixii dadkan badbaadin lahaa samayno madrasadii raahibku waa inay jirtaa waa inay jirtaa qofkan wixii badbaadin lahaa dugsigan wuu ku qasban yahay halkan kuma noolaan kartid isagoo aan iskuol dhiganaynin ama home ischool ku sheeg ama ka kale sheeg ma ku noolaan kartid bilaa iskuol wuu joogayaa iskuolkana wuu dhiganayaa haddaba siduu u badbaadaya ilaahay baynu u baryayna uu iska badbaadayaa ma jirto ilaahay wuxuu badbaadinaya markaa isagaa badbaadin lakiin adigu hawshaadi waad gabta waa dhab inaynu foqorannahay waa dhab inaynu laajiniinnahay waa dhab in aqoonteenu yar tahay waa dhab waxgaradku inaynugu yar waxaasoo dhan waa dhab laakiin waxaa kaloo dhaba mas-uuliyaddu inayna saarantay haddii aynu markaa u kacnana bini aadan baynu nahay waxbaa qaban karnaa bini aadan baynu nahay aadanuhuna isagaa loogu talagalay dunidan wax qabto aadanuhuna isagaa loogu talagalay wax qabto haddaynu seexano oo quusnanana gabaygii shaafici muxuu sheegayay imaamu shaafic oo gabiya wuxuu leeyahay wardoontu saxaaraha kuma socoto buu leeyahy meesha haddaad inta doon soo qaado tidhaahda maxay dhulka u jeexi weyday dee suurtagal ma baddaa la dhigaa markaasay maxay doontu dhaqaaqaysaa maxaa ilmahaygu isaga hagaaga waayey malcaamadaan geeya sawta qur-aanka loo dhigo dee qur-aanka alxamdulilahi unbaa lagu yidhahda alxamdulilah misagaa yaqaanaba af carabi uu dusha ka qayban weeyaan hadhowna waa ilaabaa waxba kalemaad barin idan waxaynu u baahan nahay dadaalkeenna inaynu isugu geyno inaynu ugu yaraan madrasada raahibka abuurno sala allahu calaa muxamedin waala ali w saxbi wasalam alxamdu lilah rabbilalamin